meesha dheera dhulkayaga nagowdhimanayne wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan gacalka maqlaayow galab wanaagsan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 soo dhawaada dirir hay tala wanaagsan waana wanaagsan adiga iyo dhammaan saaxiibada barnaamijka dhegeysanayo iyo ister mm. oo galabta aad iyo aad mm-hmm. u nuureysa <laughs> <laughs> ma aqaan galabta dhalashadeeda miya galabta oo yani wax kale maya jiro dee waxbaa jiro diro aadaa mahadsan tahay marka aad iyo aad aa dhahde gooniya kuusoo fiiriy muxuu soo wadaa isdhahay <laughs> marka aadaa mahadsan tahay waa ku mahadsan tahay eh, in ma arkino <laughs> waa nuureysi liidhaho wixii jirana waa kuu sheegi doonaa <laughs> waayahay eh, kaftanka iyo sheekadu way inoo dambay doonaane barnaamij gale wanaagsan alaaba waxaan ku daahfuranaa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneyda waxaana soo qabanayaa heesuu ku looqeeya nimcaan xasan hilaac waxaan soo wada dhegeysanaa saaxiibayaal

iyo ka fido nabarku soo gaadha nacnaysku raacdiyo ka fido nabarku soo gaadha nabdigiyo hanalhaga nudaha beerkaaga nafsadana intuu ka dilo naafishkoogu diiran korsauna shuush oo dhex galo naaqus wuxu saare nabdigiyo dareemahanalhaga nudaha beerkaaga nafsadan intuu dilo naafishkugu diiran maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raaxsha maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raaxsha waxaa nolosha loo wada horda gurinagiyo taagane

jibsigaano nagidaa ku raaxsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiya taageen nasiimana ma yeeshaba ishqaniya samaan hayde e naxlili ikutaaye e itaita nool korantee saartay ugu nooc bartay oo akaas kiyo neefsanayaad xoobiga naxashka sii saartay nuuxsan kari waaye maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxa nolosha loo wada horta sheegiyo taageer nasiimana ma yeeshaba ishqaniya samaan hayde naxlilee ku taaye darita nool kurate maantana nafqaybsigaano nagida sidaa ku raacsha waxaa nolosha loo wada horda gurinagiyo taageen nasiimana mayashabaamoy cishqaniya samahan hayne naxlalii kutaayeytaahita nooli kulantee jecebsigaanu nagida ku raaxsha maantana nafqaybsigaanu nagida ku raaxsha waxaa nolosha loo wada horda gurinagiya taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyad samaan hayde naxlili ikudaaye ooni kulantee alaylah nimcaan hilaac waxaa nolosha nolol in la dhiso waay soo ah haddee beenta la isugu sheega marka qaar oo habeenada lala dhafro oo halahaasoo maaragtay rafaad iyo juhdi loo bixiyo waa in guri la dhiso oo meel la wada dego laakiin eh, istarey su-aal ku weydiinayay mhm. waxaa la dhahaa mugta xilliga hasaabaha marka la joogo inta badan gabdhuhu ma jecla in runta loo sheego oo hadduu wiilku duruufaha nololeed la wadaago waxaa laga yaabaa inay ka boodoo tiraado waraal aaniyo ah, aniga qof kalaa raadinaya laakiin xariif aan waxba heynin intuu dhaho <laughs> waa ka wataa inay sidaa eh, eh, hwshaisku gabagabaysa botano horta warkaas magaaladu noogu jira kowdhe <laughs> mahmaha waxaa jirta dheheyso gabar beena lagu soo xirgeliya runaa lagu dhaqaa ah. horta magacaas waa noo baxa anaga managa haraayo <laughs> laakiin inta badan waxaa fiican qofka runta sheegaa inaad dooratid mm. sababtoo ah qofkan runta waa ku raaci karta ama waa ku diidi karta laakiin hadii been lagugu soo xirogeliya guriga markii lagu geeya waxba laheen ka waran hee laakiin tirada qaadata runta marka loo sheego aaday u yartaa hadda ma jirto gabar aad duruufaha noolenta la wadaago hore ka aqbalayso dhehayso way yartahay gabadhaas kuma jecelahe jaceyla meesha jiraan qofki gabar qofkay jeceshaa wuxuu yahay ku qaadataa laakiin inta badan dumarka markay hadlaya waxay dhahaan jaceyl faaxartaa ka muhiimsan may ma lacagta imaa kartaa laakiin jeceel ma imaa karo sida lagu helana way adagtaa waayahay darir iyo ister waayahay eh, bootanow waxaa yiri eh, sheekada aan soo qabta ee eh, tuugaa wuxuu u soo dhacay guri uu degan yahay nin iskaabul ah <laughs> markii tuugii uu guriga usoo dhacay uu sii baxayay mm-hmm ayaa warqad wuxuu ku dhejiyey albaabka laga soo galo guriga ninka guriga lahaayo xilli maqribadii ah kasoo rooxa magaaladii ayaa gurigiis imaaday markuu imaada waxuu arkay gurigiioo yacni albaabadii wada balaqan yihiin uu darahmin tuug soo gala mhm. warqad yar oo derbiga ku dhegan oo arkay oo tuuggii intuu qoraal ku qoray ku dhejiyey warqadii oo soo qaaday maxaa sida warqadaas ku qoran tahay sar <laughs> guriga marka ninka tuuga ah wax u xadu ka la guriga nin isfaabulamaxaayeelwax ah. laga xado malaha warqadii wuxuu ku qoray mm. wax dhintaa tahay shaqayso <laughs> oo wax laga xado meelaha laimaado wax dhintaa tahay <laughs> tuugi ciil u dhintay warqadii ka ciil baxa mees wuxuu yirn wax dhintaa tahay wax laga xado meslima oo shaqayso ma shaqaystay <laughs> tuugi asagaabayaaba wax dhintaa tuugi xitaa ka yaabsaday <laughs> waa wax la dhaha waay ee wax dhintaa tahay shaqayso guri hal sariir leeyahay <laughs> de waqtiga lagu lumiyo mogta mhm. qorshaa loo soo bixiyey waqtiyaa la geliyey si gurigaas loo galo haa markii la galayna waxaa loogu tegi waaya ebarkiis guri oo arke marka wuxuu dhaa ninka ahna fariino waxaa u malaynaa tuugaas nin reer muduga ahaa malaha <laughs> reer muduga waa dad aad u qosol badan oo aad u sheeka badan ayaga <laughs> si wanaagsan bootano markana waxaan u noqonaynaa dhanka iyo kaalmaha suugaanta mm-hmm. dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa fanaanka lafoole heestii ahayd caashaqaha guulguulin akuulguuri hawtiidin gogoshiisa kaxalooy wanaageena akudumin garaadkaada garashada haweydaynin hawguuxin nacabkaaga qurbatiyo dallaankeenna habanaynin garabkooda caashaqa ha guulguulin hawdiidin gogoshiisa dacalooy wanaageena ha gudomin garaadkaaga garashada ha weydaynin haw guuxin nacabkaaga qurbadkiyo dhallaankeenna habanaynin garabkooda gudinkaada faynayso ha ku goynin midigtaada gibisha iyo awrkeeda laba geesa kala gaynin hadalkiiyo go'aankii taaladiyo guddoonkii berikiyo waxiiga rabbi hayna garabsiiyo hadalkii iyo go'aankii taaladiyo guddoonkii dirritiyo wixiiga rabbi hayna garabsiiyo gudintaada faynayso ha ku goynin midigtaada ibisha iyo dhulkeeda awrkeeda laba geesa kala gaynin qaadalkaiyo go'aankii taaladiyo guddoonkii birrigiyo wixiiga rabbii hayna garansiiyo qaadalkiiyo go'aankii taaladiyo booqashada abbaarbaarin ha u fiirsan godobdeeda guurka iyo sharaabtiisa abiin jacaylkeena intaxaaja gurigeenna gudi odaya loo saaray haddii laysku wadaageeyo boqoliyo lagay gaadhay ragninkaanay gabadhiisu gabadhiisu goldaaroo la ka ilaalin ka ilaalin khayrkiisa garab jooga garab jooga weligii ma gaarayo ma gaarayo hadalkiiyo go'aankii taaladiyo guddoonkii birritiyo wixii gaar rabbii hayna garan siiyo

gaysto garawshiya laga waaye halka kibir ku gaarsiiyo dumartida ha loo joogo hadalkii iyo go'aankii taaladiyo gudoonkii berritiyo wixiiga rabbi ayna garasiiyo hadalkii iyo go'aankii xaaladiyo gudoonkii deeqikiyo wixiiga rabbi hayna garansi qofka ruux intuu gaysto darawshiiya laga waayey halka kibirku gaarsiiyo umartida ha loo joogo hadalkiiyo go'aankii taaladiyo guddoonkii beerritiyo wixiiga rabbi hayna garansiiyo xilkio go'aankii taaladiio gudoonkii eerrikiio wixiiga rabbi hayna garasiiyo maxaa ka mid ahaa eryada heesta ha guulguulen caashaqa haye ha u diidan googashiisa allayleh mhm. gacaloy wanaageenna mhm. ha ku dumin garaadkaaga ayuu leeyahay waayahay barnaamijka galab wanaagsan ayay dhextaal u ahayd haye istaree bal dhankaaga sheekada waxay leedahay nin sarqaansan ayaa waxa arkay meel lagu xuunsan yahay wuxuu yiri maxaa meesha ka dhacay waxaa loogu jawaabay nin ayaa xabad madax kaga dhacday waana dhintay intuu hindhaa isku qabtay ayuu wuxuu yiri ninkii hmm. nasiib ayuu leeyahay haddii ayna wadnaha haddii aan haddii ay wadnaha ugu dhicin xabadda <laughs>

wallaahi waa dadka cabtooyda sheekooyinkooda la yaab waa mar walba ka qoslinayaraacsan lagu soo daro mm. sheeka ku jirta badan tahaa sheeka ku jirta kaalimaha suganta ku soo nasanaynaa waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeya maxamed b k oo la yidhahda saynab waanisaake malaasaa dambiyo beri saakuubawayima sidaan ugu sabaaye nafta uguusa sabaya sannadku sannadku ii dhammaada lisaake wallaasaa dambiyo beri ma aha lisaake wallaasaa dambiyo beri saakuuba wayima sidaan ugu sabaaye nafta ugu sasabaya sannadku dhamaada yeela taagwa taagwa sanduulaan ku yeela waa raag waa sandullaam ku yeela mise samirka taag waa raag waa sandullaam ku yeela joogaba

baan ku yeelaa mise samirka taagwa taagwa sanduul baan ku yeelaa damirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela mise samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela nabigiyo sulimada wadnaha gala halbowley ku sarategay haddii uu ku sayrsho intuu siiyey waabay alla haddii uu ku sayrsho xasuusiyey waabay jacaylkii kaa sudhay sidayaasha dhiigiyo turimada wadnaha gala halbowlii ku sara tegay masug damirka taagwa taagwa sandulaan ku yeeda mise samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeeda samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela mise samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela masubahaad ileedahay

nafti haddana inaad sasabta aad rabto maalintii waxay kula noqonaysaa maxaa tiradaa asbuuc asbuuci wuxuu kula noqonayaa sanad biigkii hadda wuxuu leeyahay markaan saa dambe iyo biri sidaan ugu sasabaaya nafta haa haa saakuunay imaanasaan ulahaa yaa sanadka ugu dhammaadaa haddee moogtahay waxa la sugayo niyadda lagu haydhiska samir dheh ilaa labaatan sano horta jacayl inoo jira ma aaminsan tahay maxaa la yidhahdaa isar ma jira amse ma jiro waa aaminsanahay jaceyl inuu jiro ah eh, soomaaligii ugu horreeyey oo jacayl u dhintaad maqashay u ahaa ah <laughs> ani waxaa maqlay mhm. cilmi boodheri laakiin misaa nin soomaali waa qadar bisa qofka ah. maarkino sababtiis ilaahay ka dhiga way noqon mm. kartaa mm inuusan ka dhigan way noqon kartaa laakiin in isbitaal loo galo loo tabcaana heer dhimasho loo gaaro waa aaminsan eh, taarikhda boodheeri way qoran tahay waa lala yaqaanaa mhm. haddee qaybihii dhex barnaamijka ayaan isla sii maraynaa waa tahay bootaan iyo dirirow markana waxaynu kusoo nasanaynaa kaalimaha suugaanta dhageystayaasha waxaan usoo qabanayaa heestii baraarug ay ku wada luuqeeyaan nimco yaasin iyo fu'aad dhegeysi wacan bogsa come on mabaraarugta hurda kama bogte jacayl beriguu i i helay

balwada batarkiyoocaya cishqi waa baloo biri karte inagoo balwada batarkiyoocaya batarkiyoocayar la bardoodankii bilicii dhantahaa la bardoodankii bardoodankii bilicii dhantahaa ankuu bogeey beher kacdiimaysula baxnaa waankuu bogeebeer kacdiimaysula baxnaa waankuu bogee wankuu bogeey beher kacdiimaysula baxnaa

bidhaansatee ku bari kalgacal ku baqdayo ku bidhaansatee ku bari kalgacal udakamaa bogtee bartamaa habeenima baraarugtaa udakamaa bogtee kama habe mabaraaruta awr dadkama bogte baashaalka qaaran sheeka iyo baayaha ku nool maxadiyo dhacdaba baashaalka qaaran sheeka iyo baayaha ku nool yaa burdaa geedigeedigu beertay yaa burdaa geedigeedigu beertay waa madaxiisuu biishlamay amba kama bogsane ma wax kaaba goortuu burqadaxiisuu biishlamay amba kama bogsane ma wax kaaba ma wax kaaba amba kama bogsane amba kama bogsane siduu kaagaba siduu kaagaba amba kama

sula baxnaa kuu bogey beerkacdiimaysula baxnaa beerkacdiimaysula baxnaa waan kuu bogey beerkacdiimaysula baxnaa waan kuu bogey beerkacdiimaysula baxnaa alele halkaas aan oga nimaano dhinacyaasiin iyo faadaystii ay ku wada luuqaynayeen ee baraaruga caashaqka barnaamij gal wanaagsan ayay qayb ka ahayd qaybihii dambe ayaan isla soo gaarinay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin bidaar leh waxa uu soo galay tumajare wuxuu weydiiyey ninkii timajaraha ahaa waa imisa lacagta waxa uu ku jawaabay labaatan kun oo shilin soomaali ah ayaa tinta lagu jaraya ninkii bidaarta lahaa markii tintii loo jaray oo lacagtii laga sugayey inuu bixiyo ayuu waxauu bixiyey toban kun oo keliya waxaa dhex martay sheekadan timajarihii ayaa wuxuu soo dhammaystir lacagta ninkii timaha loo jaray ayaa wuxuu isna yidhi saaxiib tinta kala bar ayaad ii jartay inta kalena way ii xirnayd geesaha oo keliya ayaad ii jartay marka waa inaad lacagta kala bar ku siiyaa dad meeshay joogay ayaa la hordhigay oo waxaa lagu dhahay tamajaarihii lacagta kala bar qaado kartii dadkii waa ay gooyeen oo sidaasaa lagu dhameeyey tamajaarihii inuu lacagta kala bar qaato maalinkii dambe ayaa ninkii daarta laha waxa uu u yimaaday ama usoo laabtay ninkii timajaraha ahaa si wejiga loogu dhaqo wuxuu weydiiyey waa imisa waxauuna ku yidhi waa toban kun oo shilin soomaali ah keliya ayaa lagu dhaqayaa wejiga markii loo dhaqay ayaa waxaa isaga iyo tumajarihii dhexmare marka sheeko kale tumajarihii ayaa wuxuu ku yidhi ninba waa maalintiisa saaxib ana maanta waxaan rabaa laba jibaar lacagta wejiga lagugu dhaqo <laughs> waxaa isleeda uu ka qaadi rabaamaadaama <laughs> <laughs> markii hore la gaaday ninkii wadaarta lahaa wuxuu dhahay see camal animaa idhace mhm. tumajarihii wuxuu ku yidhi wejiga caadiga ah wuxuu ku egyahay salaxyada laakiin adiga ilaa dhakada kuu dhaqay marka waa laba weji ayaan sidaas kuugu dhaqaylabajibaaroa ina dhiibtaa lacagtii waxaa loo kor dhigtay markaas gartii loo dhiibay dadkii maalinkii hore garta gooyey in lacagta haaf qaato waxaa lagu dhahay marka ninkii bidaarta lahaa saaxib lacagta labajibaarkeed iska bixi labada nin yaa gardarara kula tahay ileen maadaama ninkaasna maalinka hore timajaraha tinta markii loo jaray uu yiri ani bidaaraan lahaa haafa ii jarta lacagta haafaa leeda mhm. isna maalinka wejiga dhaqayo uu yiri ani weji bes kuma dhaqinin ilaa dhakadaa kuu dhaqay <laughs> ani waxaa ila qaldanaa isle marka dambe oo timajaraha eh, sababtoo ah maadaama markii hore mhm. lacagta oo qiimaha uu timaha ku jir uu mhm. kadib way isku qabsadeen maalinka kale asi waxaa marka lacagta rasmiga oo wejiga ku dhaqa inuu u sheego si ay u heshiiyaan laakiin asina kaarto kaleoo la ciyaaray kanba maalinkii hore waa loo sheegay lacagta rasmiga itimaha lagu jaro markii loo jaro waa booday eh, ninka laakiin wuxuu isdheen oo oh, halahale lagu jara ee eh, mm-hmm. toban kale iska siitay madaxaa tin badan buu ku yaalay <laughs> waayahay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay mm-hmm. saaxiibada barnaamij kala wanaagsan oo an mahad celinayna meel walba oo ay joogaan iyo si walba oo ay barnaamijka kala wanaagsan u dhagaysanayeen mm-hmm. haddee barnaamijka gabagabada alaaba saaxiibada waxaa nooga tagnaa kaalimaha suugaaneed qofka hadda himaanadii deenaysa mase soo qabanaya anigaa soo qabanaya enbotan aad oo mahadsan tahay guntii iyo gabagabada barnaamijka dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa mid ka mid a ah heesa ay ku wada luuqeeyaan faarax murtiile iyo xamdayare heestii aheyd dadabgal allayleh gudaanaysis ayaa u dambeysay saaxiibayaal barnaamijka kala wanaagsan waa dirir easter iyo anigoo bootaan oo isku duubanoo idin tani barnaamijkan kiisa kale nabadgelyo

arkin timi dayboy ku daawada doorkiyo habeenkii